فيقول الناظم رحمه الله تعالى ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا وكل متلف فمضمون إذا لم يكن, لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك ويحرم waxa xaaraamoobay waxaa xaaraan ah almudiyu ku socosho fii maa shay dhexdii lagu socdo fasadaa faasiday shay fasaaday sii wadashadiisa iyo ku sii socoshadiisa ayaa xaaraam ah ilaa bixajin xaj wactimaarin iyo cumro mooye abaddan weliga yacni abaddantaas ama fariida noqda ama naafila ama bimacna ta'kiid baa laga wadaa abaddanta wuxuu ka wadaa beydkan sheekhu cuquudda faasidka ah ama shuruudda faasidka ah waa xaaraan oo ma bannaana leanna fasaadka natiijadiisa iyo midhihiisu waa taxriim marka shaygu marba haddii la yidhahdo waa faasid bimacnaa xaaraanna waa ka laasimaysa waatii hadda ka hor qaacidadii ahayd annahyu yaqtadi alfasaad wa yaqtadi ataxriim farqiga u dhexeeya muxuu yahay su-aashaas waa tii hadda ka hor timid marka waa tii aan kaga soo jawaabnay eewaxaa ka guda weyn taxriimka ka guda weyn fasaadka waana sidaasoo kullu faasidin muxaram walaysa kullu muxaramin faasida qaacidadu waa saas shay kastoo faasid ah waa xaaraam laakiin shay kastoo muxaram ah faasid ma ah isagoo muxaram ah buu haddana asixi karaa oo himaartii iyo midhihii loogu talagalay ka dhalan karaan amaa marba haddii la yidhaahdo waa faasid taxriimkuna waa ka laasimaya saas way macnaa saas daraaddeed kullu faasid muxaram walaysa kullu muxaramin bifaasid ayb fasaadkana waxaa laga wadaa bimacnaa axkaamtiisii kama ratib maysa wey kama dhalanayso axkaamtii loogu talagalay inay ka dhalato fasaadka saasaa laga wadaa ayb maalan buu sheekhu leeyahay wuxuu miaalinayaa shay muxaram ah oo haddana aan faasid aan faasid ahayn shay muxaram ah oo aan faasid ahayn yacni taxriimka iyo fasaadka lama dhihi karayo shay kasta oo muxuu ahaaye muxaram ah waa faasid bal waxyaalo badanoo muxarama waxaa jira haddana ay ka dhalanayso axkaamtii loogu talagalay oo aan burayn maalan dihaarkao kaleu sheekhu ku miaaliyo dihaarku waa xaaraam dihaarka ninku inuu xaaskiisa dihaaro oo uu yidhaahdo hooyaday oo kale aad iga tahay waa xaaraam sidaas daraaddeed ba alla wuxu uhi tabaaraka wa tacaala wainahum layaquuluuna munkara min alqowli wazuura yacni hadalka dihaarku waa hadal munkar ah waana been maxaa yeelay islaantaadu hooyadaa ma noqon karto marka waa xaaraan laakiin faasid ma aha oo hadduu dihaar sameeyo wuu khaldamayo ismi buu galay oo xaaraan buu ku dhacay laakiin dihaarkii axkaamtiisii waa ka ratibmaysaa oo maxay tahay axkaamtiisu maalan waxaa ka laasimaysa inuusan taabannin ilaa uu kafaaro guto soo axkaamta diyaarku sidaas maahayn marka axkaamtii way ka laasimaysaa isagoo uu xaaraam yahay bimacnaa ma fasaadin waayo soo ma marka taxriim haddii la shaygani waa xaaraam kama laasimaysa waa faasid laakiin haddii lu yidhahdo waa faasid waxaa ka laasimaysa inuu xaaraam yahay saas maanaa ayib saas daraaddeed taxriimka maa gudaweyn mise fasaadkaa guda weyn ya taxriimkaa guda weyn saasay maanaa ayib maalan wuxuu leeyahay zinada oo kale waa muxaram haddana maca daalika iyadoo muxaram ah ruux markuu zino ku dhaco axkaam baa ka ratimaysa xaddiyo laga oofiyo ee maalan inay ciddo tirsato haweentii macnaha yani waxa weeyaan zinada gashay muxuu ahaayey oo ciddo ay tirsato inkasta uu leeyahay mxuu ahay hadday nin leedahay wax ciddaa ma tirsanayso sidaasuu rajaxaya isagu laakiin waa masale khilaafiya maxaa yeelay eh, yani iyadoo nin leh hadday zina gasho xataa hadday ilmo dhasho ilmahaasi alwaladu lilfaraash un waay marka wax ciddaa laguma laaziminu le maxaa wax la kala duwaya ma jiro laba goraba ilmaha ninkaa iskale waxaa ka mid ah eh, haweenayda iyadoo caado qabta in la furo waa xaaraam iyadoo cado qabta in la furo waa dalaaqii bidciga ah waana xaaraan soo ma haddana cinda jumhuurilculamaa wuu dhacayaa furitaankii waa furmaysaa laakiin xaaraan waay isagoo xaaraan ah buuna haddana fasaadaynin saas manaa miaaladaasuu bixinaya marka macnaheedu waxa weeye qaacidada marka iyo beytka ujeeddadiisu waxa waaye haddii shaygu fasaado oo uu faasid noqdo oo uu buro ku sii socon maysidoo ma sii wadi kartid meeshaasaad kaga hadhaysaa halkaas marba hadduu faasiday ama fasaadku bilowgii ha la kawsado ama dhexdaba ha kaga yimaadoo dib ha ka soo darriye shay faasid ah laguma sii socon karo ilaa inuu yahay xaj iyo cumro yahay mooye shay faasida ma sii wadan kartid allaahuma xaj iyo cumro inuu yahay mooye ma sii wadan karti waxaa laga wadaa ayib bimacnaa halkaasaad ku joojinaysaa miaaladu waxay noqon karaan maalan wada shaygii oo faasida haddii lagu yidhaahdo waa faasid shareecadu way diiday haddana aad iska sii wadato waa nooc oo yaani waxa weeye ka hortag ah shareecadii iyo shaaricii baad yaad ka hortagsantaha wey macnaha miaaladu waxay noqon karaan nin baa maalan weysaysanaya isagoo weysadii dhexda kaga jira ayaa waxaa u soo baxday biyaha uu ku weysaysanaya inay nijaaso yihiin ma sii wadanaya oo weysada ma dhammaystiraya mise uu joojinaya waa joojinaya laanna biyihii baaba nijaasa wuuba isnijaaseeyeyba soo ma wuu isnijaaseeyey marka sii wado weyse faasid ah oo aan waxba ka dhalanaynin oon dahaaro keenaynin iska sii wado xataa ba ha ahaatee maya wayaxrumu almudiyu kusii socodka iyo sii wadashadu waa xaaraam marba hadday fasaada wey macnaha ayib salaaddii oo kaleeto maalan salaad buu ruuxu tukanayay salaadda dhexdeeda neef baa ka soo baxday a weysadii baa ka jabtay hadday weysadu jabtona soo salaaddu jabi mayso ayib hadduu yidhahdo waan iska sii wadanaya ka hor ha waan dhammaysanayaa kadibna dib baan ka soo celinaya maya ma wadan karta leanna waa faasiday way fasaadday mar hadday fasaadayna inaad ku sii socotood iska sii wadato waa imi wey waa dembi nooc jeesjees iyo muxuu ahaayey shareecadii muxuu ahaayey meelkaga dhac waa meelkaga dhac buu noqonaya ayib xataa hadduu imaam yahay salaada salaadda dhexeeda salaaddu ka burto waa inuu salaada gooyo meesha waa inuu ku gooyo oo uu ka baxo ama ma ahe wuxuuba xusuustaba isagoo salaadda ku jira inuusan wayse qabin salaaddiisu waa faasid wabitaali ma sii wadan karo xataa hadduu imaam yahay xataa hadduu imaam yahay hadduu imaam yahay oo salaaddii ama ka jabto ama uu isxusuustaba inaysan inay inuusan weyse qabin waa inuu meesha uu marayo kaga baxo oo weyse doonto dadka gadaashiisa ku tukanaya mid ka midana hormariyo hadduu iska dhaqaaqana dadka ruuxa ku aadani waa inuu horay u dhaqaaqo oo dadka salaada ka saaro hadday gooni gooni u tukadaanoo cid hor istaagta la waayana salaadooda waa saxaysa asagii marka loogu cudurdaari maayo waan xishoonahayaayo haddaan baxo wuu isku neefsaday baa lagu dhihi saas daraaddeed iska dhammayso ah, maya fallaahu axaqu an yustaxyaa minhu min annaas way sooma ilaahay baa ka mudan inaad ka xishooto khalqi intaad ka xishoon lahayd allah ka xishooto culimada qaarkood waxay yidhahdaan si waxoogaa u ceeb qarsado wuxuu samayn karaa bay leeyihi inuu sanka saaro gacanta oo isagaa saale inuu baxo oo bimacnaa waxa wey sidii ruux gororay oo kale intuu iska dhigo uu sidaa ku baxo adiga si la yidhaahdaba isagoo ma xeeladayso ama yuusan xeeladaysanin laakiin muhimmaddu waxa weeye cibaado fasaaday ma sii wadi karo isagu xeeladdu dooni ku fakado wuxuu dooni ha sheego saas way ayib waxaa ka mid a ah haweenay soomanayd ayaa maalinka dhexdeeda caadadii ku dhacday ma u bannaana inay sii wadato soonka isaga ayib wahaakada waxaa ka mid a ah beeca oo kale laba nin baa wax kala iibsaday beecay kala iibsadeenna waa beec majhuul ah maalan waxay kala iibsadeen ilmo uurka ku jira ilmo xoolaa oo uurka ku jira ayay kala iibsadeen beyculmajhuul marka waa faasid soo saas ma sidaas daraaddeed beeca ay kala gateeni waa faasid ma sii wadan karaan ninka badeecadana waa in badeecadiisa loo celiyo ninka lacagtalena waa in lacagtiisa loo celiyo wa hada huwa macna alfasaad waa in aharkii ka dhalan lahaa la jebiyo waay saasaa laga wadaa oo la gooyo ayb kadalika hadduu caqdi ribawi a ah, dadku ay cuquudda ribawiga ah wax ku kala gataan oo la ogaado caqdigu inuu ribow yahay xataa markay gelayeen aysan ka warhayni laakiin dib baa laga ogaaday caqdigaa waa la jabinaya ma sii wadan karaan ruux walba wixii xaggiisa ka soo jeeday baa loo celin caqdigana waa la burin waa faasid wahaakada allaahumma haddii midkood uu intifaacsaday dayntii la kala qaatay iyo ribadii la kala qaaday midbaa intifaacsaday ama labadooda way intifaacsadeen wixii ka soo baxay xaggee la geynaya waa midan loo yaqaano fawaa'idda ribowiga ah fawaaidda waxaanay fawaa'idda dhahaan dulsaarka bangiyada ah, dulsaarka bangiyadu waa yaani masalo ribo ku timid waa caqdi ribowiga ku timid see la yeelayaa sheekhuu kutubtiisa qaar ka mida wuxuu ku doortaa ha laga yimaado meesha laakiin wuxuu rajaxayaa ha la soo qaado yaan looga imaanin ha la bixiyo oo yaa la siinaya masaalixda caamka ee danaha muslimiinta meelahaasa lagu dhexna saasaana loo badan yahay macnaha ayib adiga marka waxa weeyaan masaladaasi waa sidaa ijaara ha ahaato waa la mid iyaduna ijaaraha ha ahaato ninbaa maalan dukaankaa kiraystay dukaan baad ka kiraysay shay aan shareecadu ogolayn buu ku samaynaya ribuu ku samaynaya khamruu ku gadayaa wahaakada sheekh wuxuu ku miaalay isagu garhkuu ku xiirahayaa waxaad ugu yani uga kiraysay inuu garh ku xiiro ijaaradaasi waa ijaara faasida li'anno camal muxaram ah bay ku salaysantah soo ma markii la buriyo maxaa la dhahayaa war kanowna dukaankaaga la noqo war kanuuna shilimadii lagaa qaaday qaado ayib hadduu wakhti ku jirayna oo intifaacsadayna oo lacag ka helayna kanna ijaaradii wakhti intifaacsadayna wuxuu leeyahay waa la jabin kan dukaankiisa la intifaacsaday lacagtii uu qaatay wuu soo celin muddadii dukaanka lagaga jirayna waxaa loo qiimeynayaa ujratulmili wax la yidhahda ujratulmili waxaa la yidhaahdaa waxay ku heshiiyeen sax ma aho caqdigiibaa fasaaday oo isagu meesha waa ka baxaya laakiin waxaa la fiirinayaa dukaammada dukaankaa la mid ah maxaa lagu kala ijaartaa ama waxay ku heshiiyeen oo kale ha la ekaato ama ha ka badnaato ama ha ka yaraato ujratulmili baa la siinayaa isagii kii muxuu ahaayey e, manfacada xaaraamta intifaacsaday ee meesha dukaanka muddo ku jirayna waxaa loo celinayaa lacagtiisii waa loo celin waxaase laga qaadayaa ujratulmili sidaasaa caqdigii amaradiisiina lagu burinaya mucaamaladii dhex martayna xuquuqdooda loogu kala garsoorayaa wahaakadaa saasuu sheekhu leehay waase masalo e, murankeedu uusan yaray way macnaha waxaa ka mid a maalan ninbaa haweenay guursaday markuu caqdiyey kadib oo uu guursaday ayaa waxaa u soo baxday inayba walaashii tahay xagga nuugmada inay naas wada nuugeen baa soo baxa iska sii qab miyaan leenahay ya maya wayaxrumu almudiyu fii ma fasada nikaaxani waa fasaaday kusii socosho ma leh saas way macnaha nikaax welila'aanuu iska guursaday oo guursaday wuu masaafaystay wuu la cararay waxaa la yidhi nikaaxani faasid waaye shareecadaa diida iska sii qabla dhihi maayo waxaa la leeyahay kac gabadha dadkeeda ka guursaa la leehay wahaakada qaacidadaasi marka sidaas weeye oo muxuu ahaay waa qaybta hore wayaxrumu almudiyu fii fasada marba hadduu caqdigu faasido lagu sii socon maayo saas daraaddeed baa nebigu wuxu uhi sal lla lay muxuu ahaayey eh, fain dakhala biha haweenaydii welila'aanta uu guursaday markuu nebigu yidhi guurkeeda waxba kama jiro fain dakhala biha falaha almahru bima staxalla min farjiha buu nabr sal lay slam maadaama uu u galmooday farjigeedii uu xalaashaday meherkii bay leedahay laakiin caqdigii ma jiro caqdigii ma jiro ayib aarkaas oo meherka la siinayana hadda waxa muqaabilka uu intifaacsaday xubinkeeda buu muqaabil u yahay saas waxbuu ka halleeyey len waxna waa intifaacsaday waxna waa halleeyey soo ma marka bilaash iska tag la dhihi maayo xogaageeda si baa la dhihi ayb masaladaasi marka sidaas weeye wuxuu ka soo reebay qaacidada ah wayaxrumu almudiyu fi fasada wuxuu ka soo reebay eh, xajka iyo cumrada soo ma xajka iyo cumrada iyaga wuxuu yidhi eh, hadday fasaadaan waa lagu socon oo waa la dhammaystiri iyagoo fasaaday baad haddana waxaad ku qasban tahay inaad dhammaystirto oo xajkiiyo cumrada maxaa fasaadiya waxaa fasaadiya e, maalan galmada xajkii oo taxallulkii koobaad uusan imaanin taxallul koobaad waxa way markuu ramyu jamratulcaqaba tuurto maalinta tobnaad taxallulkii hore waaye taxallulkii koobaad ma imaanin jimaacu ilaa taxallulka dambe xaaraan waaye isagoon marka xalaaloobin ayuu galmooday xajkii waa fasaadaya cumradii isagoon ka xalaaloobin buu galmooday cumradii waa fasaadaysa laakiin maxaan leenahay cumradaa iyo xajkaa fasaaday dhammaystir kama bixi kartid saas man dhammaystir markuu xarmaday buuba galmo sameeyeyba maalintii sideedaad ama carafuba galmo sameeyey inta kuu laabanee acmaala dhammaystir baa la dhihi oo maxaa yeelay Eh, haba fasaado xajku laakiin laazim waa taasuu ka soo reebay ayib waxayna ka mid tahay bay leeyihiin culimmadu khasaa'ista xajka iyo cumrada khasaa'is bayn waxyaala ku gooni a ah bay leeyihin oo waxaa ka mid a ah sheekhu eh, arrimaha uu sheegay maalan eh, waxaa ka mid a ah maalan waxyaalaha khasaa'istooda ah insaanka waxaa u bannaan xajkiiyo cumrada dhexdooda inuu niyada bedelo khaasatan xajka oo isagoo xajka soo xarmaday oo ifraad soo xarmaday yuu qiraan ka dhigi karaa ama qiraan buu ka bedeli karaa tamatuc buu u bedeli karaa yacni cibaadada dhexdeeda isagoo ku jira buu niyada rogrogi karaa khasaa'isteeday ka mid tahay buu leeyahay waxaa ka mida buu leeyahay muxuu ahaayey hadduu nusuk majhuul ah niyoodo waa asaxaya tamatuc iyo qiraan iyo ifraad midna muusan niyoonin ee xaj unbuu iska niyooday nusuga noocuu ka yahayna maba uusan niyooninba waa asaxayaa buu leehay khasaa'istiisay ka mid tahay buu leehay khasaa'istiisa waxaa ka mid a ah qodobka inoo soo socdo beydka ka dambe uu ku sheegi doono ee sunnadiisa xajka iyo cumrada sunnadooda haddaad bilowdo waa sida faradka oo kaleo inaad dhammaystirtaa waajib kugu noqonaysa laakiin sunnooyinka cibaadaadka kale adoo dhexda marinayaad iska jari kartaa amaa xajka iyo cumrada maya khasaa'isteedu ka mid tahay beydka soo socda ku tilmaami doonaa marka xajka iyo cumrada fasaaday ee galmadu fasaadisay ayaga lagama bixi karee waa in la dhammaystiro maalan wuxuu ku midaalinayaa ninbaa xaaskiisii wuxuu u galmooday habeenkii musdalifo la jiifay habeenka tobnaad gacrafo galabta laga yimaado habeenkeeda oo musdelifo la jiifuu reerkiisa isaga galmooday ayib waxaa laga yaabaa inay ishkaalkaa ku bixin karto is yidhaahdaba haddiiba carafa lasoo dhammaystay nebiguna uu yidhi alxaju carafa xaj waa un carafo carafana lasoo dhaafay hadda bas xajkiiba waa dhammaaday reerkaagi waa kuu bannaaya inu isdhaadhici karto ou saa isaga galmoodo xajkii marka waa fasaadaya hadduu fasaado wad baa la dhammaystir wuxuu leeyahy sheekhu arrintaas saxaabada nebiga sal lla alay waslam ayaa laga soo guuriyey laba xugun baa marka ka laasimaysa xugumka koowaad horta dhammaystiroo ha ka bixin baa la leeyahay kow midda labaad sanadka dambe waa inuu soo qalleeyo oo dib ka soo celiyo xataa hadduu xajkaasi iyo cumradaasi ay sunno ahaayeen mar hadduu jebiyoo fasaadiyey laasim bay ku noqonayaan inuu dib u soo celiyo labadaasaa marka laazimaya inuu tan faasidkaa dhammaystiro tu saxana uu dib kala yimaado labadaa qodob baa ku waajibaya saas macnaha oo wuxuu leeyahay mid dambe dib ka keen mid dambe dib ka keen iyo muxuu ahaaye tanna dhammaystir waa tacsiir waa nooc muxuu ahaaye ganaax ganaaxa nooc ganaaxa ku jiro muxuu ahaaye qallahana waa lagu waajibin leanna markii uu uu xarmado xajkii cumrada sida nadar oo kaley ka dhig yihiinoo isagaa isku laasimiyey xataa hadday sunnata hadday xajkii waajibka ama cumradii waajibka ay tahay taa hadal ma leh ama hadduu xajkaagu iyo cumradaadu ay sunno tahay xataa markaad gasho ood xarmato sida nadarko kale waxaad isku laasimisay waay waa ka alla yidhi tabaaraka wa faman farada fiihinna alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj faman farada ruuxii laazimiya oo naftiisa ku laazimiya bilixraam waay marba haddaad xarmato waad isku laasimisay haddaad isku laasimisayna shay aad isku laasimisay ama isagii la timaaddo waay ama waa inaad qallayso marka inaad dib kala timaaddo waa laazim bay leeyihin inaad dib kala timaaddo waa laazim waana waxay leeyihiin waa eh, muxuu ahay qadihii saxaabada saasay xukumeen inaad dhammaystirtana waxaan fasaadayee ajirba aan laga helin inaad dhammaystirtana waxaa lagugu kalifayaa waa min baabi tacziir saas way maanaa leanna waxa weeye waxaan cibaadadan aad dhibkaa usoo marto mashaqadaa usoo marto rafaadkaa usoo martay inaad ilaalin weydo ood fasaadiso waxaad u baahan tahay in lagu tacsiraad u baahantahay in lagu edbiyo oo lagu ganaxaad u baahantahay saas daraaddeed dhammaystir waad ganaxan tahay waadna isku laasimisay haddaad xarmatae dib kala imow xataa hadday sunno tahay waa inaad dib ka qallayso labadaas arrimood bay marka leeyihiin allahuma haddii sidaada lagugu diida mooyaane haddii laguu diida meesheeda waa taa wey marka miduu sheekhu ka hadlayo xaj iyo cumro waxaan ka ahayn hadday fasaadaan lama sii wadi karo wayaxrumu waxaa xaaraam ah almudiyu ku socosho iyo sii wadasho fii shay dhexdii lagu socdoo la sii wato fasadaa fasaaday fasada wey macnaha fasadaa aliftu alif wa shicirka iyo gabayga dartii baa loo keenay ilaa bixajin xaj iyo wactimaarin cumro mooye abaddan weliga xaj iyo cumro iyagoo fasaaday baad haddana sii wadioo dhammaystiri saas way wannafla sunnadii jawiz bannee qacahu goyntiisa banee maa lam yaqac hadduusan dhicin xajan xaj wa cumratan iyo cumro hadduusan dhicin fa qacuhu kaa goyntiisa imtanaca waa reebtoonaaday tanina waxa wey waa khasiiso labaad khasiiso labaadoo khasaa'ista xajka iyo cumrada ka mida waa oo maxay tahay sunnooyinka kale oo dhan waad goyn kartaa adoo dhexda marayaad jari kartaa leesh lianna almutaطawicu amiiru nafsihi waay ah, ruuxa sunnaysanayaay ee camal aan waajib ahayn gudanayaay isagaa naftiisa amiir u ah hadduu doono wuu wadan hadduu doonana wuu iska jari saas manaa ayib waxaa laga qaadanayaa eh, muxuu ahay adilo ay ka mid tahay xadiidka nebiga sal lla alay waslam nebigu reerkiisu usoo galay maalin maalmaha ka mida markaasaa waxay rasuul ilaahay waxaa naloo soo hadiyeeyey xays baa naloo soo hadiyeeyey xaysku waa timir subag ama daqiiq lagu lagu dhex daray ayaa la yidhahda markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay waslam ariiniihi itus buu idhi falaqad asbaxtu saa'iman iken buu idhi saaka waagu wuxuu ii baryay anoo sooman eh faakala minhu markaasuu nebigu cunay xadiiskii kalena waa kii ahaa intuu caaisha usoo galo wuxuu dhihi jiray wama waxba ma haysaan ah, wax la cuna amay xaafadda taalla maya hadday tidhaahdo innii saa'imun buu le marka soonka waa iska wadanay hadduu wuxuu cuno helana waa cunaya soo ma marka waa soomanya laakiin soonkiisu waa sunno hadduu doono wuu iska afuriyo wuu jabin hadduu doonana wuu dhammaystiranaya taasaa loo deliishanaya macnaa ayib laakiin culimmadu waxay leeyihiin xataa nafliga la goyn karee markaad goynayso waa inuu jiro qarad saxiix ah waa inay jirto ujeedo sax oo maalan yaani eh, waxaad eh, wax ka fadli badan baad uga tegaysaa maalan taasaa fiican amaa biduuni qarad iyadoon wax xaaja iyo dan iyo midna ayna keenin inaad iska goyso ood iska jarto waa laga fiican yalihin nooc karaahiyaa ku jirta yalihin macnaha ayib tusaalayaasheedu waxay noqonaysaa miaalada qaacidadaas qaybteeda hore wanafla jawis qacahu maa lam yaqac wanafla jawis qacahu goynta sunnooyinku inay u bannaan tahay ruuxa sunnaysanaya tusaalayaasheedu way iska badan tahay waxaa ka mid a maalan ninbaa salaad sunna a galay salaaddii sunnaha ahay dhexda markuu marinayu iska jaray danbaa ku soo korodhay wuuba gooyeyba way u bannaan tahay way u bannaantahay laakiin haddayna markaa wax qarad iyo dan keentay ayna jirin karaha ku jirtay markaa maalan waxaad bilowday inaad weysaysato weysaduuse waa cusboonaysiin ma aha weyse aad salaad waajib u weysasanayso laakiin waa waad weyse qabtay laakiin waad cusboonaysiinaysaa waa sunna markaa weysadu kadibna waxaa kuu soo baxday markaad dhexda maraysood wejigii dhaqday inaadu iska daysaba waad isaga kici adoon gacmihiiyo lugihii dhaqin waad ka kici bas waraad ka qaadi karta waad jari laakiin hadduu qarad saxiixa jiro karaahiya kuma jirto ama hadday biduuni qarad maya waxaa ka mid a ah maalan ruuxii wuu weysaystay inuu qur-aan akhristo u weysaystay waa sunno a waa sunno musxafka inuu qaado oo qur-aan akhristo u weysaystay weysadii marka dhexda marinayana wuu iska jarayba wuu heli karaa laa maanica waa sunno wuxuu sheekhu isweydiinayaa su-aal ah haddii laguu ogolaaday sunnada <clears throat> inaad jari karto <clears throat> oo goyn karto marmar baa macnaha goynteedu xataa ay waajib noqon oo hadduu shay waajiba caadhido waa la jari wujuuban oo maalan adoo salaad sunna'a ah ku jira ayaa waalidkaa kuu dhawaaqay somaynaa soo mar a waalidka ajiibiddiisu waa waajib waxaad ku jirtana waa sunno marka waad jari waalidkaabaad ajiibi waxaa la mid ah adoo salaad sunnaa ku jira hadduu nebigu kuu yeedho salawatu rabbi waslamu caleyh fii xayaatihi waay fii xayaatihi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi walilrasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum ah, sida yani xadiiskaba ku timid waa jari hadduu nebigu kuu yeedho salawatu rabbi waslamu caleyh wahaakadaa hadduu caarido shay waajib ah ayada jaridda sunnadu laazim bay noqonaysaa eh, hadduu qarad saxiixa iyo xaaje saxiixa ay caaridana jariddeedu waa mubaaxa saas maana jarideedu waa mubaax maalan adoo sooman baa lagu marti qaaday waa lagu marti qaaday inaad goyso soonkaagoodu martiqaad ka qayb gasho waa fiicanta leanna hunaa xaaja timid haddaad iska wadato oo meesha intaad xaadirto uun aad iska wadatona laa ba'as saas way maanaa ayib laakiin sheekhu wuxuu isweydiinayaa su-aal buu meesha keenay uu leeyahay ee sunnadii aan watay ee aan qaradka intuu yimid cudurdaar dartii aan u jaray ajir ma ka helayaa mise kama helayo wuxuu leeyahay laba mid waay jaritaanka aad jartay hadduu le cudrin yahay oo cudurdaar sharciga aad u jartay shaki male inaad jir ka helayso haddii jaritaanka aad jartay uu yahay liqayri cudrinna oo cudurdaar la'aan aad jartayna markaasi wuxuu leeyahay waxaa ku jira nadar baa ku jira yacnii in mar marna waxaa la kala qaadi karaa cibaadada kala go'aysa iyo midaan kala go'aynin mid qaybaheedu kala gu'i karaan iyo mid isku wada xidhan baa loo kala qaadi karaa macnaha sidaas weyaan wuxuu ka soo reebay middaa iyada ana nafliga iyo sunnada goynteeda wuxuu ka soo reebay maa lam yaqac xajan wa cumratan haddii aynan dhicin xaj iyo cumro aysan u dhicin nafligaasi hadduusan xaj iyo cumro ahayn maa lam yaqac xajan aw cumra waay wawdu bimacnaa aw waay manaa ayb markaasi goyntiisu ma bannaana waa masaladan horey usoo tilmaannayo khasaa'ista xajkiiyo cumrada ayay ka mid tahay ruuxu hadduuba gudagalo oo bilaabo dhammaystirkoodu waajib buu noqonayaa waxyaalaha ay kaga duwan yihiin cibaadaadka kale ka mid tahay ayb oo daliilkeedu waxa weeye aayadda qur-aanka alla yidhi tabaaraka wa tacaala wa atimmu alxaja waalcumrata lilah xajka iyo cumrada dhammaystira ilaahay dartii u dhammaystira hal xaalad baa goyntu ay imaan kartaa fain uxsirtum fama staysara min alhadyi waa haddii laydin sharoo laydiin diido cadow ama cudur ama wuxuunbaa kaa hor istaagay ama waaba lagu xidhayba sida hadda dhacda taasi adiga khiyaarkaaga maaha ixsaar baa la yidhahda markaa markaasi hadyi baa kugu laazimi doona hadyi baa waajibi doona markaa macnaha amaa inaad intaad xajkii dhex gasho dhexda kaga baxdo ama cumradii bilowdo intaadan dhammaystirin aad dhexda ku goyso taa maya saas way macnaha marka waatimu alxaja waalcumrata lilaah baa asal u ah marka laleeyahay xajka iyo cumrada dhammaystiro aayaddaasi soo degayso xajka iyo cumrada weli lama waajibinin markaas sunnay ahaayeen maxaa ku tusaya lianna aayadda wa atimu alxaja waalcumrata lilah waxay leeyihiin waxay soo degtay sanadkii lixaad heshiiskii xudaybiyaay soo degtay heshiiskii xudaybiya oo sanadkii lixaada bay soo degtay xajkuna cala alraajix walaa cumrada toona waajib markaa ma ahayn leanna waxaa la waajibiyey xajka sanadkii sagaalaad baa la waajibiyey aayadda marka sanadka lixaad soo degaysee leh xajka iyo cumrada dhammaystira xajka iyo cumrada ay dhammaystira leedahay waa noocee yaa waa mid sunno ah soo ma ilan weliba lama waajibinin sidaas daraaddeed baa waxay laga qaadanayaa shuruuca iyo gudagalka xajka iyo cumrada aad gudagasho oo aad xarmato waxay laasim kaaga dhigaysaa inaad dhammaystirto saas maanaa dhexda kuma joojin kartid kagama bixi kartid maanaa xataa sunnaba ha ahade saas maanaa ayb ma go'ayaan mana goyn kartid wey macnaheedu haddaa adigu isku dayda inaad goysana ma goyn kartid ayaguna iskamaba go'ayaan haddaad isaga soo dhaqaaqdana weli waad xarmanta waa waxaaban go'ayninba kaama jarmayo saas macnaa waad soo jartay markaasaa iska soo tagtay oo diyaaradda dib usoo raacday waad xarmanta waad xarman tahay reerkii kuu xalaal ma aha dharka iskama furi kartid sanadkao dhan saasaad ku jira ilaa xajka dambe aad ku noqoto saasaa laga wadaa buu leey sheekhu yacni waxa weeyaan ma go'ayaan ayaguna ma go'i karaan adna ma goyn kartid soo ma adiguna ma jari kartid ayaguna maba jarmayaanba haddaa xataa isku dari ma jarmayaan buu le manaa ayib wuxuu leey sheekhu waxay ka mid tahay cajaa'ibtay ka mid tahay buu leey insaan niyoonaya cibaado inuu jaro oo haddana ayna go'aynin saas maanaa xataa hadduu istimraaro buu leeyahay xajka inuu goynayo oo uu xajku sidaa ku dhaafo oo arrintu sidaa kaga tagto carafa ku dhaafto wuxuu leeyahay lama siinayo siduu ruux xajku dhaafay oo kaleeto xalaalow la dhihi maaye wuu xarmanaanayaa yabqaa cala alixraam buu leeyahay ayib yabqaa cala alixraam ayib allahuma inuu markii hore shardiyaystay mooye hadduu markii hore uu xarmanayo uu shardi dhigtay waa meesheeda macnaha daliilku marka kaa isagaa wey wa atimu alxaja waalcumrata lilah goyntoodu marka ma bannaana ilaa fii xaalati alixsaar markii uun lagu diido markaasay ku bannaan tahay ayb macnuhu sidaas wey marka wayaxrumu wanafla sunnadii jawiis bannee qacahu goyntiisa banee maa lam yaqac hadduusan dhicin nafligii xajan xaj hadduusan dhicin wa cumratan iyo cumro hadduusan dhicin fa qacuhu goyntiisa xajka iyo cumro markuu dhaco qacuhu nafligii xajkaiyo cumrada dhacay goyntiisa imtanaca waa mancoonaaday imtanaca waa reebtoonaadayoo ma bannaana wey macnaha maba go'ayaba saas wey macnaha mana goyn kartid mana go'ayo ilaa aad ka gudatana waa ku saarnaanayaa leanna wuxuu ka dhigan yahay saan horeyba usoo tilmaamay sidii nadar aad isa saartay oo kale nadarka aad isa saartay ama dhaarta aad dhaaratay eed adigu isku ilzaamisay kafaaradiisa ilaa aad gudato kama bixi kartid soo saas maa shay adigu aad isa saartay wey xajka sunnadaa iyo cumrada sunnada ana xidhashada aad xidhatay baa waxay ka dhigan sidii shay aad isku laasimisay oo kale wabittaali ma jari kartid xajkiiyo cumrada waajibkaa isagu kumaba jiraba waxaan ka hadlayno waa nafli waa soo ma kan waajibka ah wuxuu la qabaa waajibaadka kale xajkiiyo cumrada waajibka ah isagu waajibaadka kaluu la qabaayo lama goyn karo oo salaad waajiba lama jari karo soo ma salaad waajiba dhexdeeda adoo maraya ma jari kartid wakadalika soon waajiba dhexda adoo maraya ma jirka iskama afuri karti waajibaadku marka iyaga baabkaas waay laakiin waxaan ka hadlayno waa sunnada waxyaalaha nawaafisha ee sunanka way macnaha ayib ee tatawucaadka wاlإثmu wالضamaanu yasquطaani biاljahli wاlإkraahi wالnisyaani wاlإثmu dembigii wاldamaanu iyo damaanadii yasquطaani way dhacayaan biاljahli bay ku dhacayaan garasho la'aan walikraahi iyo qasbid walnisyaani iyo halmaan saddexdaaba way ku dhacayaan imigu waa dembiga oo cuquubadu ka dhalato damaanadana waxaa la yidhahdaa shaygii aad kharribtay ama aad baabbi'isay ama dhibka u geysatay inaad celisood guddo damaanada saasaa la yidhahda xaq alla leeyahay ood hallaysay ama xaq aadama leeyahay ood hallaysay gudiddiisa inaad guddood celiso ayaa waxaa la yidhahdaa damaan la yidhaahdaa saas macanaha marka dembigii kaasoo raa ku soo raaci lahaa iyo damaanadii gudidda ahaydee lagaa rabay labaduba way dhacayaan oo meeshay ka baxayaan haddii sababta kuu geysay ay saddex mid ka mida tahay kow jahli baa kuu geeyey laba waa lagugu qasbay saddex halmaan baa kuu geeyay saddexdaa hadday asbaabta mid ka mida kugu xambaaro waa kaa dhacaya saddexdooda waxaa loo yaqaanaa waxaa la yidhaahdaa musqiطaatu takliif baa la yidhahdaa ah, waxyaalaha takaaliifta rida ayay ku jiraan qodobka ugu horeeya waa jahliga waxa kuu geeyey inaad shaygan samayso waa jahli jahligu waa cadamu اlcilmi waay shaygan maba taqaanidba aqoon uma lihid maba garanays laba mid buu noqonayaa sheekhu li labuu u qaybsamaayo jahlun bilxaal wa jahlun bilxukmi ah, jahlun bilxaal jahlun bilxaali wa jahlun bilxukmi labadaas yuu u qaybsamayaa jahligu oo jahlun bilxukmiga waxa weeye inaadan shaygani sharcigu wuxuu ka qababa aadan garanayninba waxaad moodaysaa inuu bannaan yahay shareecadu inay diiddayna maba ogidba maba ka warhaysidba taa waxaa la yidhahdaa jahlun bilxukmi xukumkii sharciga ahaa ayaadanba aqooninba shaygan maba taqaanidba jahlun bilxaalna waxaa la yidhaahdaa shaygan xukumkiisa waad ogtahay inuu xaaraan yahay waxaan in la xarimay ficilkan in la xarimay waad garanaysaa laakiin waxaad u qaadatay kan aad samaynayso inuusan ahayn waxyaalihii la xarimay inuu ka baxsan yahay taxriimka waad ogtahay hadalkan iyo ficilkan iyo waxaad aad samaynayso waxaad moodaysaa kii la xarimay inuusan ahaynoo ku kala yahay marka xaalkaad jaahil ka tahay xukumkii waad og tahay laakiin xaalkii baad jaahil ka tahay waxaa la mida maalan taxriimku zaman buu lahaa zamankii shareecadu xarimtay baa kaa qarsoomay waad og tahay shaygan inuu xaaraam yahay laakiin zamankii shareecadu ay taxriimkiisa ku xidhay oo wakhtigay ku xidhay ayaa jahli kaa galood garan weyday ama shareecadu taxriimkiisa makaan bay ku xidhay makaankiibaa jahli kaa galay xugumkiisa guud waad garanaysaa intaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa aljahlu bilxaal bay isugu imaanayaan aljahlu bilxaal ayuu sheekh ku ilaaqay maalan tusaalayaashay ku caddaanaysa arrintuy nin baa soomanaa isagoo sooman buu istoobay mana uu ogo toobinku inuu xaaraan yahay ruuxa sooman inuusan istoobi karin muusan aqoonin wuxuu moodayey dadka sooman inuu toobinku u bannaan yahay sidii buu isku toobay soonkiisu ma jabaya ya maya ma jabaya dembina raaci maayo damaanana raaci mayso soo qallee la dhihi maayo kiisanaa sax u noqonaya maxaa yeelay ma jahlun bilxukmi ma mise waa jahlun bilxaal jahlun bilxukmi waay leanna xukumkii taxriimkuu jaahil ka noqday soo ma masladaas waxay ku salaysan tahay markii la yidhaahdo toobinku soonka waa jebiyaa waana masle khilaafiya waa jebiyaa buu hadda ku socdaa sheekhu waana isaga tarjiixiisa way maanaa ayib maalan wuxuu istoobay markuu waagu barya kadib isagoo ay la tahay inuusan weli waagii baryin ah, ama waxaad tidhaahdaa wuxuu cabbay ama uu cunay waagiioo baryey kadib isla markaana wuxuu moodaya inuusan weli waagii baryin soonkiisu ma sax mayse waa khalad ya sax waaye soonkiisu maxaa sax ka dhigay l'anna waxaa u geeyey inuu shaygan soonka jebinaya isticmaalo waxaa u geeyey jahli baa u geeyey soo ma jahligaasi waa nooceese jahlun bilxaal waa l'anna waqtigii taxriimkuu jaahil ka noqday ama wuxuu ismoodsiiyey inay qorraxdii dhacday markaasuu cunay oo cabbay hadhowbu wuxuu arkay qoraxdii oo bannaanka taalla maba dhicinba soonkiisu maxaan leenahay waa sax maalinta inta u laaban ha dhammaystiro ha joojiyo marka liannahu jaahil waay laakiin jaahil bilxukmi ma ahee waa jaahilun bilxaal zamankiibuu taxriimka zamankiisiibuu jaahil ka yahay soo ma wahaakada sidaas way macnaha maalan makaanka oo kaleeto waxay noqonaysaa nin baa tukanayay salaad buu tukanahayay salaaddii uu tukanahayey meeshuu ku tukanahayey meel saxa buu moodayey oo quman inuu ku tukanayo hadhowbu waxaa u soo baxday meeshuu ku tukanayay inay qabri ahaydba nebiguna muxuu reebay in qubuurta lagu tukado cinda alimaami axmedna salaadda qubuurta lagu tukado waa baail waaba buraysa hadduu salaaddii dhammaystay oo ka baxday hadhow buu wuxuu ka war helay meeshuu ku tukanaya inay qabri ahayd laakiin markuu tukanayay muusan ogeyn salaadiisu ma sax mise waa baatil sax limaada liannahu jaahil muxuu jaahil ka noqday xaal oo makaanka ah soo ma sidaas weeyaan marka jahligu ama ha noqdo xukumka ama xaalka ha noqdee haddii jahli ruuxa uu shaygani ku xambaaro ku xambaaro oo jahli u geeyo waxaa ka dhacaya dembigii iyo damaanadii labadaba waxaa inoo imaan doonta oo baydka soo socda uu ku xidhi doonaa waxa aan ka hadlaynee dembigii iyo damaanaduba isla dhacayaan waa hadduu xaq ilaaha yahay waxaan aad gashay hadduu yahay xaq ilaahay xaq aadama uusan ahayn hadduu xaq aadama yahay baydka soo socda kaga hadli doonaa ayib maalan cuntuu cunay isagoo sooman waxuuse moodayaa cuntadan inuu ilaahay u xalaaleeyey soonkiisu waa sax maxaa yeelay jaahil waay ama ma ahee habeenkii musdelifo ayuu reerkiisa u galmooday isagoo xaaji ah habeenkii musdelifo ayuu reerkiisa u galmooday waana xaaji oo xaj buu ku dhex jira wuxuuna u qaatay fahamkaa la khaldamay oo wuxuu u qaatay xadiiska nebiga alxaju carafa haddiiba carafo maanta laga yimid xaj inuu dhammaaday wabitaali habeenka musdelifaba in haweenka la iska isticmaali karo hawshiisii buu qabsaday maxaan leenahay xajkiisu mabaadil baa mise waa sax ya xajkiisu waa sax maxaa yeelay waa khaldamay maxaase u geeyey jahli baa u geeyey ismoodsiis waa nooc khaa nooc khaa wey macnaha ayb masalada iyada ah walow culimmada qaarkood culimada isku khilaafsan yihin lakiin sidaasuu sheekhu maraya almuhim waxa weeye jahliga labadiisa noocba ama midka noqdo ha noqdo aljahlu bilxukmi ama ha noqdo aljahlu bilxaal eh ruuxa wuxuu ka ridayaa dembiga damaanadana waa ka ridaya oo maxaa daliilu ah qowlu llahi tabaaraka wa tacaala rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'naa allow ha noo qabannin haddaannu halmaanno ama aan gafno akhta'naa waxa weeyaan aljahlu nooc min alkhata' ah, saas weeyaan xadiidka saxiix muslim ku yaallana ducadaa markaan ku ducaysannay alla wuxuu yidhi qad facaltu waan idinka yeelay buuhi rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na ducadaa ilaa akhrigaa laga gaadho alla wuxuu yidhi qad facaltu waan yeelay soo ma marka ilaahay u qaban maayo tabaaraka wa tacala waxaa ka mid ah walaysa calaykum junaaxun fii akhta'tum bihi walaakin ma tacammadat quluubukum ah, yacni korkiinna cidhiidri dembi ma ahaanin wixii aad ku gaftaan oo jahli iyo garasho la'aan idiin ama qasad la'aanba aad ugu kacdaan walaakin maa tacamadat quluubukum laakiin wixii quluubtiinnu u qasado ood kas u samaysaan taasaa laydin qabanaya ayib waxaa la mida sidoo kaleeto allah tabaaraka wa markuu ka hadlayay ruuxa muxrimka ah ee xarman xajka ama cumrada ugaadha inuusan ugaadhsan karaynin waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaa'un milu maa qatal min annacam soo maaya ruuxii dila ugaadha dila isagoo u qastay u qastay maxay saaraysaa hadduusan u qastinoo khada uga dhaco ayib taasi marka waxa weeye waa qodobka horeo haddii shaygan jahli kuu geeyo dembina kaasoo raaci maayo damaanana lagaama rabo wixii ilaahay xuquuqdiisa ah soo ma qodobka labaadii waxa weeyaan isagana waa ikraah ikraah maxaa la yidhaahdaa in shay lagugu qasbo waayo aliljaa ila shay bixayu yafcalhu اlinsaanu hayra mukhtaarin lahu adigoon khiyaarkaaga ku samaynaynin baa shay laguu dhibaato geliyo oo lagugu qasbay samee baa laguhi khiyaarkiina waaba lagaa qaadayba haddaad samayn weydana dhib baa lagu gaadhsiin baa layidhi ayib saas daraaddeed ikraahu waana in khiyaarka lagaa qaado oo lagu baqdin geliyo shuruud buu leeyahy ilaa afar shan sharti buu leeyahay ikraaha muctabarka waa in lagu qasbo haddaad samayn weydana dhibaato inay kugu dhacayso aad u badiso laguguna hanjabo dhibaato ama maalan waxa wey waa waa lagu garaaci garaacis aadan u dulqaadan karin ama waa lagu xidhi ama waa lagu dili ama jidhkaagaa qaar la goyn wahaakada ama xoolahaagii baa qaar lagaa qaadan waa qasab ikraah waa ikraaha marka haddii ruuxa lagu sameeyo oo qasabkaasi uu wax ku sameeyo ayadana dembiguna waa ka dhacayaa damaanaduna waa ka dhacaysaa wixii xuquuqda ilaahay ah, ah wixii xuquuqda ilaahay ayib maalan tusaale waxaa u noqon karaya oo tusaalaheedu noqon karaa sheekhu wuxuu ku miaaliyey ruuxaa maalan la miyir daboolay isagoo miyirkiisu maqan yahay ayaa intay soo qabteen dadkii bay biyo ku qulaamiyeen si u miirsado war biyo soo qaadaay war la soo orday waaba lagu shubayba asagana miyirkiisi ma joog wuxuu sheekhu leeyahay soonku kama jabayo maxaa yeelay ma asagaa biyaha cabbay khiyaarkiisa maku cabbay ma idinkaa soo qabtoo ku qulaamiyey soo ma oo qasab ugu shubay sidaas daraaddeed soonku kama jabayuu leeyahay ayib nin baa maalan waxaa lagu qasbay reerkiisa inuu u galmoodo isagoo sooman haa ma jabay soonkiisu ma jabay ama waxaa ka dhow nin baaba xaaskiisii qasbaday iyadoo ramadaan lagu jiro uu soomaya unbuu haweentii xoogayba xoog buu kaga qaatay haa haddii iyadii la xoogay waa iska miskiin eh oo uu xoog kaga qaatay isaga unbaa soonkiisu jabaya iyada keeda jabi maayo soo ma bikhilaafi ma ida kaanat mutaawica haddayse iyadu ogolaato oo hawshaba laysla ogolaado hadde waxa weeyaan labadaba waa jabaysa taa shaki ma leh laakiin hadduu qasbo sidaas way maanaa ayib nin baa sooman markaasaa waxaa la yidhi soonkaaga waa inaad wax cunto haddaad wax cuni weydo soo maa waan ku xidhaynaa ama ilmahaagaan xidhaynaa ama xoolahaagaan qaadanaynaa ama waan ku garaacaynaa waadna u badinaysaa haddaad samayn weydo afuri weydo inay kugu samaynayaan cun baa lagu yidhi waad iska cuni soonkaaguna waa sax lana mukrah baata waad qasbanta ayb waad qasban tahay laakiin waa inuu yahay shayga shay aad u badinayso in lagugu samaynayo dhibna waa inuu kugu keenayo ama hadduusan dhib ahayn markaasi ikraah ma jiro ama ma ahee waabaad iska qaban kartaaba dhibkan lagugu hadidayo awoodaad isaga dafcisaad heli kartaa waa waxaad iskaba qaban kartaba adoo iska qaban kara inaad tidhaahdo muxuuahay waa lay qasbay adaa rabay adaa rabayee laguma qasbo waxay aad ugu badan tahay ragga dumarka fura wuxuu ku leeyahay haweentii baa ii qaadatay ul ii qaadatay ama bur ii qaadatay ha ama muxuu ahaayey mindi bay igula soo orday ama biyo kulul bay igula soo ordo waxay tidhi haddaadan halkaa ama kuleetigayba igu dhegtayba sheekh way i qasabtay ha kadibda waa furan tahay baan idhi hadi qasab bay ahayde qasab baa lagaga keensaday maanaa furay buu leey war haweeney miskiino intaad saa u qabataba iyadoo dhanba aad kala tuuri karto baa waxaad leedaha way qasabtay maxay ku qasbi kartaa xaalaad naadiraa jiro oo ninka isagoo yacni aan ku tala gashayn oo lagu qaban karo laakiin sida qaalibka ah haweentu ninka furitaanka xoog kagama soo saari karto sida qaalibka ah marka waa inuu ikraahu yahay ikraah xaqiiqi ah ayib ikraah xaqiiqi waa inuu yahay imigu marka waa dhacayaa damaanaduna waa dhacaysa waxaana laga qaadanayaa aayadda fii suurati naxli ku jirta man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha wa qalbuhu muطma'inu biliiman walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim qadab min allah walahum cadaabun cadiim shaahidku waxa weeyaan ilaa man ukriha ruuxii gaalnimada lagu qasbo mooye haddii gaalnimada lagugu qasbo lagu yidhahdo ama ku dhawaaq gaalnimada ama waa lagu dili oo dhib baa laguu geysa ood gaalnimadii afka kaga dhawaaqdo adoo qalbigaaga iimaankii ku jiro dembi ma lihid iimaankaagiina ma burayo maxayl waad qasban tahay haddii gaalnimadii oo wax walba ka culus shareecadu ay ikraah daraaddeed u ruqsaysay wixii ka hooseeya gaalnimaduna waa ka muxuu ahaay waa ka fududi allahuma hal masalada culimmadu isla ogol yihiin inuusan ikraah geli karin halka masle isla ogolyihin waxa waaye haddii lagu yidhaahdo naf macsuum addil haddii kale waa ku dilaynaa ikraah mukrah markaa ma tihid mana dili kartid haddii zina lagu qasbo qaarkood waxay leeyihiinba zinadu qasab maba gashaba maba lagu qasbi kara ninka zina oo maxaa yeelay waxay leeyihiin yacni wuxuu u baahan yahay zinadu inuu xubinku dareemo shahwo dareemo nin qasbanna xubinkiisu shahwaba ma dareemay leeyihin hadduu shahwo dareemana nooc khiyaaraa ku jira ikraaha waxbaa u dheer wasawaabu waxa weeye zinadu ikraaha waa galaa saasaa sawaaba haddii lagu qasbana aaim ma ah oo kuwa kaley la mid taha qatliga unbaa laga soo istinoonaya macnaha daliilka labaadi waxa weeye ee ku tusaya ikraaha inuu ridayo damaanada iyo ismiga labadaba aayadda qur-aankaee alla ula laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa maxaa yeelay ruuxa la ikraahay wusci ma leh fattaquu allaha ma stadactum istidaaca ma leh wahaakada sidaasaa marka weeye marka ikraaha asagana axaadiista nebigana waa ku yimi salawatu rabbi wasalaamu calayh ina allaha tajaawaza can ummatii alkhata'a wanisyaana wama stukrihuu calayh wixii ummadda lagu qasbo ilaahay tabaaraka wa tacala waa ka dhaafay kaana marka waa ikraah isagaa laba qaybood u qaybsamo ikraah mulji ah oo ruuxa wax khiyaara ah haba yaraatee uusan uga furnayn oo sidii aallo oo kale inta lagu qabto baa sidii dhagax oo kalea lagu isticmaalayba kuwa kaa xoog badan baa intay ku qabteen oy adiga dhanba muxuu ah ku duuduubeen bay ilmo yaroo meeshan yaallay kor kaaga dhufteen ilmihii baa dhintay marka waxaa la yidhaha waa ikraah ruuxa wax yaroo khiyaara ugama fura ikraahna waa hayru mulji oo waxaa la yidhaahdaa nooc khiyaaraa ku jira waxaa lagu yidhi samee ama waa lagu dili soo adigu ma samaynaysa adaa samaynaya laakiin waxbaa ku riixaya dabadaa lagaa taaganya soo ma nafta adaad furanaysaa laakiin adaa samaynaya nooc khiyaaraa ku jira kaa marka nooc khiyaara laakiin shareecada agteeda aan muctabar ahayn baa ku jira midna khiyaarka dhan baaba lagaa qaadiba oo sidii banooni ahaan inta laguu qabtaaba lagu tuuri wax yaroo khiyaara ma lihid markaas midku doonay ha noqdo axkaamta waxoogaa furuuq baa udhaxaysa amaa qodobka saddexaad oo ismiga iyo damaankuba ku dhacayaani waxa weeye waa nisyaanka waa halmaanka halmaankana waxaa la yidhahdaa duhuulu اlqalbi can اshayi can shayin macluumin min qabl bu sheekhu ku qoray inuu qalbigu halmaamo shay uu horay u yaqaanay farqigaasaa udhaxeeya isaga iyo jahliga jahliga nisyaanka maxaa udhexeeya jahliga nisyaanka waxaa udhexeeya nisyaanka shaygan horaad u garanaysay laakiin qalbigaagii unbuu ka baxay soo ma jahligana maxaa la yidhaahdaa horeyba maadan u aqooninba mamaadan garanayninba kaa jahli baa la yidhahda marka nisyaanka iyo halmaanka isaguna waa la mid ismigu inuu ku dhacayana aayadda qur'aanka rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na qad facaltu baa alla yidhi tabaaraka wa tacala xadiidkii nebiga sidoo kale sal ly slam man nasiya wahuwa saa'im faakala aw shariba falyutima sawmahu fainamaa acamahu allah wasaqaah ruuxii ishalmaama isagoo sooman cuno oo cabba soonkiisa ha dhammaystirto ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey soo ma halmaankii marka dembi ma keenin cibaadadiina ma burinin wixii halmaan ku dhacay saddexdaasi marka dembigana way ridaan damaanadana way ridaan saas man saasuu sheekhu wuu ka wadaa damaanada maxaa laga wadaa intaa hadda aan miisaalinay oo dhan dembigii baa dhacay laakiin bal damaano dhacday aan miisaalinno damaano uu jahli riday ama ikraah riday ama nisyaan uu riday ayib maalan wuxuu miaal ugu dhigay sheekhu ruuxii isagoo xarman oo xaj ama cumro xarman ayuu shimbir tuke maalan kaba soo qaad tukaa ilan wakhti walba waa la dili karaa soo ma shimbir geed saaran buu wuxuu u qaatay inay tuka tahay markaasuu dilay markay soo dhacdayna wuxuu arkay iyadoon tuko ahayn ayib aaim ma ah oo waa ismoodsiiyey soo ma inuu dilo shimbirtan aan loo oggolayn inuu dilo waxaa ku xambaaray ismoodsiis oo wuxuu u qaatay inay tuka tahay tukaha waa la dili karaa tukaha iyo baqalyada iyo waxaa la midka yani yuqtalna fi lxilli waalxaram hamsu fawaasiq bay ka mid soo maahin marka wuu isku khalday kadibna wuu dilay hadduu dilay waxaa ka dhacaya ismigii damaanaduna waa ka dhacaysa oo damaanadu maxay tahay haddaad adoo xarman aado ugaadh disho ama shimbiraha kaa reebtoon aad tijo fajazaaun milu maa qatala min annacam waa waxa aad dishay wax u dhigma oo xoolaha ah baad bixinaysa soo ma maalan haddaad muxuu ahaay cawliya badheecad disho ama garanuug baad dishay soo ma garanuug baad dishay maxaa lagaa rabaa inaad bixiso xoolaha garanuug maxaa u dhigma ya neef adhiyaa lagaa rabaa soo ma daciid baad dishay ama damerfarow baad dishay eh? neef lo-a lagaa qaadi ood bixin soo damaano maaha haddii marka dilkan aad ugaadha dishay ismoodsiis kuu geeyey ismoodsiis baa kuu geeyey jahli baa kuu geeyey nisyaan baa kuu geeyey ikraah baa kuu geeyey damaanadii waa kaa dhacaysaa imigiina waa kaa dhacaya imiga garanaya damaanada maxaa laga wadaa bimacnaa neefkii lagaa qaadi lahaa laga qaadi maayo soo maartid laakiin kulli waa xaq alla waay waxaan ka hadlayno weli waa wixii ilaahay xuquuqdiisa xuquuq aadama weli meesha ma soo gelin beydka soo socda yuu kaga hadli doonaa wixii xuquuq aadama ah sidaas maana ayb wuxuu sheekhu yidhi marka oo muxuu ahaayey inuu yidhi walimu dembigii iyo wadamaanu damaanadii yasqutaani way dhacayaan biljahli jahli bay ku dhacayaan garasho la'aan shayga ay kuu geysay ismoodsiis uu kuu geeyey walikraahi iyo qasbid sababteed buu ku dhacayaa lagugu qasbay wannisyaani iyo halmaan aad halmaantay sababtii buu ku dhacayaa meesha marka waxaynu ka fahnay warka murtidiisu u yahay xuquuqda alle ismi iyo damaano waxay ka laasimaysaa markuu ruuxu caalim yahay caalim bilxukmi wa bilxaal mukhtaar uu yahay hayru mukrah daakir uu yahay hayru naasin soo ma sidaa haddii loo dhaho iyadana saasay noqonaysa in kaana daa fii xaqi mawlaana walaa xaggii horay ku xidhantay wuxuu ku yidhi wاlإثmu wالضamaanu yasquطaani biاljahli wاlإikraahi wالnisyaani saddexdaasay ku dhacayaan iyo damaanku in kaana hadduu yahay wey daa kan a kan oo maxay ah kan uu ruuxu sameeyey ee damaanka iyo ismigu ka laasimi lahaa daa kani hadduu yahay fii xaqi mawlaana mawlaheenna xaqiisa hadduu yahay waay allah waay macnaha naasirkeenna aan jecel lahay oo allah ah xaqiisa hadduu yahay waay ismigu iyo damaanaduba waa dhacaya walaa tusqit ha ridin dammaanan damaana ha ridin fii xuquuqin xuquuq dhexdeed oo lilmala makhluuqa u sugnaatay mala bimacnaa makhluuq buu ka wada masaladu waxa weeye ficilka kaa dhacay ama mukallafka ka dhacay jahli uga dhacay ama halmaan uga dhacay ama lagu qasbay hadduu xaq ilaaha yahay ruuxa waxaa ka dhacaya ismigiina iyo damaanadiiba way ka dhacayaan saddexdaa mid ka mid a ah haddii uu ku kallifo ama uu ku sameeyo allaana ka riday tabaaraka wa tacaala oo oh, laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na markaan ku ducaysannay qad facaltu buu alla yidhi tabaaraka wa tacala waa idinka yeelay ayib nusuustii aan soo marnay baa tilmaamaysa taasi waa hadduu yahay xaq alle hal masala laga soo istidnoodayoo qaacido walba waa kaan soo sheegnay qaacido kasta maxay leedahay eh? shawaad bay leedahay ama waxay leedahay mustanaa bay leedahay ama mustanayaad qaacido kasta waxay leedahay wax ka dhex baxa oo xukumkeeda ka baxa waxaa tan maalan ka mida masaa'isha ka baxday ruux baa naf dilay wuxuuna u dilay kama buu u dilay naf macsuumo ah oo aadami ah buu kama u dilay maxaa ku waajibaya diyo oo mag ah iyo iyo kafaaro oo laba bilood oo isku xigtay inuu soomaa soo saas ma suuratu nisa siduu alla ku sheegay tabaaraka wa tacala ayib ruuxii marka gaf baa u geeyo ismoodsiis baa u geeya ma kana limuminin an yaqtula mumina ila khaطأa waman qatala mumina khaطأa fataxriiru raqab halkaasaa lagaga hadlay marka khaa baa u geeyey khaطa'una waxaan idhi waa nooc jahliga ka mid ah asaga oo jahli u geeyey mu'minkan inuu dilo oon u kasin maalan ugaadh buu tooganayey duurkaasuu xabaddii ku riday ruux baa meesha jooga ismuusan lahayn xabaddii ugaadha uu ku riday baa ruux muslima dishay haa soo maaha waa jahli meesha ruux mumina muslim muusan ka filanayn haddana iyadoo dilku khata u dhacay baa waxaa laga rabaa damaanadii laga rabaa damaanadu dhinac waa makta oo taasi waa xaq aadami oo hadda midaan ka hadlayna maaha mar walba waa laazimi lahay soo ma laakiin damaanada kafaaradu waa xaq alle soo saas maa kafaaradu waa xaq alle wabittaali waxay ahayd haddaan qaacidadii hore ku soconno inaan kafaare laga rabin bay noqon lahay aayaddu laakiin waxay sheegtay isagoo dal dilka gaf u galay haddana in kafaaro laga rabo oo xaq alla ah marka waa damaanowa damaanaa ku waajibtay isagoo uu keenay ficilka uu khata keenay oo jahli keenay xaq ilaahayna uu yahay waa xaq allihii xaq aadamiyo isku jira soo ma xaqii aadami magta waaye xaqii allana kafaarada waayo haddana maca dalika waa la laazimiyey waa la laazimiyey waa masale wuxuu leeyahay waa laga soo reebayaa waxa loo laazimiyeyna wuxuu leeyahay waa min baabi tacdiimi dimaa dhiigagaa la weynaynaya dhiigga sidiisaba shareecadu aad bay weynaysay meel waxaa la dhigay ee muxuu ahaayey dhiigga tawxiidka la ag dhigay daadintiisana shirkiga la ag dhigay marka in la adkeeyo daraaddeed baa xataa khaigiisi iyo gaf hadduu ku dhaco aan damaanadii kafaarada ahayd looga saamixina ilaa waa ilaa la imow ley xataa hadduu gaf u dhaco maana ayib marka wuxuu yidhi in kaana daa fii xaqi mawlaana walaa tusqit ha ridin buu ku yidhi damaanan damaana ha ridin fii xuquuqin xuquuq dhexdeed lilmala'i oo makhluuqa u sugnaada haddii waxa aad gashay khaladka dhacay xaq bini aadan uu ku saabsan yahay bini aadan baad aad khalad ka gashay waxaase kuu geeyey saddexday aan soo sheegnay mid ka mida ama jahli baa kuu geeyey ama ikraah baa kuu geeyey ama nisyaan iyo halmaan baa kuu geeyey shayguna waa xaq bini aadam waay meeshaa waxaan leenahay marka dembigii waa kaa dhacayaa laakiin maxaan dhacaynin damaanadii baan dhacaynin somada saas daraaddeed muusan inaad dhihin walaa tusqid damaanan wa iman inama dhihin ee muxuu ina yidhi walaa tusqid ha ridin damaanan faqat damaanada ha ridin fii xuquuqin xaq dhexdii oo lilmala'i makhluuqa u sugnaada makhluuqa xuquuqdiisa haddii aad saddexdaa mid ka mida sababtiisa aad ku samayso imigii waa kaa dhacaya oo ilahay waxba kuuma haysto laakiin xuquuqdii bini aadamka laga cafin maayo waa inaad guddo oo damaanto ood celiso soo ma sidaas weeyaan ayb lianna allah xuquuqdiisu sideeda waxaa la yidhahdaa mabniyatun cala almusaamaxa waxay inta badan ku salaysan tahay saamixid lisacati raxmat اllahi tabaaraka wa tacala wa amaa xuquuqda makhluuqu waxaa la yidhaahdaa mabniyatun cala almushaaxa bakhaylnimoay ku salaysan tahay bakhaysnimo iyo lexjeclo iyo ruuxa xaqiisa inuu ku dheganaado bay xuquuqda makhluuqu ku salaysan tahay saas daraaddeed lama ridi karo damaanadeeda lama ridi karo laakiin imigaa dhacaya imigaa dhacaya maalan tusaalayaashay qaacidada ku caddaane ninbaa neef adhiyuu gowracay ribuu gowracay rida markuu gowracayo wuxuu moodayaa inay ridiisii tahay laba riyoodoo isu eg ama laba orgiyoo isu eg ayuu midkiisii midaan ahayn buu gowracay kiisiibuuna moodahayaa xoolo uusan lahayn somuusan gawracin ma dembiila ya oo muxuu dembiile ku noqon waaya xaq bini aadan buuba gawracay ya leanna khada baa u geeyey u ismoodsiiyey soo ma meeshaa marka dembigii baa ka dhacaya dembi ma raacayo laakiin iska tag miyaan dhahaynaa maya maxaan leenahay neefkaad gawracday gud baan leenahay damaanadii laga ridi maayo xaq waa aad xaq aadama waay a ah, oo sheekh hadee ismoodsiis baa ii geeyey yeelkadaada xaqa aadamaha guud baa la leeyahy sidaas weya amaa dembiga waa lagaa riday dembi ma lihid nin baa wuxuu siiyey maalan alaab buu kuu dhiibay wuxuu ku yidhi alaabtaa qaadoo hebel sii ama reerkaygii qoyskayga u dhiib gurigaagaa tagtay markaasaad alaabtiisaa u waday meel baad dhigtay saaad isu lahayd aad sii qaadid oo aad u geysid umbaad intaad ishalmaantay baad iska cuntayba ah, ama intaad ishalmaantayba ad waxaagii mooddo waad iska iibsatay imi malihidoo ismoodsiis baa kugu dhacay laakiin wixii waa inaad guddo damaanay kugu tahay waa inaad damiintood guddo saas way macanaha ninbaa maalan waxaa lagu qasbay hebel haddaad gawrici weydo ridiisan ama laxdiisan ama ratigiisan haddaad gawrici weydo waa ku dilaynaa baa layidhi gawrac wuu gawracay miskiin waa baqayaa waa la dili ama waa la garaaci moryaan baa heshay soo ma a waxaa la yidhi neefkan meesha noo noogu xidhan noo gawrac horta neefka waad soo dhacdana seen idinku gawraci qoortaa lagu casin haddaad warkaa la timaado gawrac waad gawracday birtaad maris dembi malihida waad qasbanta laakiin neefkaad gawracday waa lagaa rabaa oo sheekh mawryaabaaba ay qasabtay haddaad tidhaahdana neef u xidhanun baan gawracay jawaabtu waxay noqonaysaa ida ijtamaca mutasabibun wa mubaashirun qudima almubaashir baa qaacida ah mid sabab ahoo gadaal kaa riixahay iyo adigoo gacanla ah oo shaygii gacantaada ku fuliyay hadday kulmaan waxaa la hormarinayaa midka gacantiisu ay wax samaysay saas man yaani taqdiimu اlmubaasharati cala اtasabub qaacida la ydhahdaa jirta ninka gacanta leh xataa waxay yidhahdaan hadduu ruux uu maalan dabaq sare ruux kale ka soo tuuro ilmo yar buu meel kore ka soo tuuray maalan markuu soo tuuray ilmahaasi inuusan dhulka naf la gaadhin ama hadduu dhulka ku dhaco uusan noolaanaynin baa boqolkiiba boqol loo badinaya adigii intuu dhexda ku soo jiray baa intaad muxuu ahaaye baangad dhexda ula istaagtay baa intuusan dhulka soo gaadhin baabaad ku kala goysayba yaa lagu leeyahay dhiiggiisa ya ninkan baangadda ku kala gooyey baa lagu leeyahay sababtu maxay tahay sababtu kaa kore waa mutasabib ee soo riday adiguna maxaa tahay mubaashir baa tahay gacantaadaa iska leh soo ma arti marka mooryaan baa iqasabto waan iska gowracay ma soconayso ninkii mooryaantu xoolaha ka qaadatay meeluu raacduba helayba bix warka jooji sheekhu laakiin wuxuu rajaxayaa oo isagu uu leeyahay haddii ruuxa lagu qasbo oo uu naftiisa u boqo qasab xaqiiqiina meesha yeela ikraa xaqiiqi ah sidaana uu ku sameeyo waxaa ila xoog badan buu leeyahay inaan asaga keligii xaqa la saarin oon damaado la saarine kan qasbayna qayb la saaro isaga gacantalana qayb la saaro oo laga dhexaysiiyo saasaa ila xoog badan buu leeyahy ayib adigu maslada masla yani jaanibiya waa ikraah wey marka ikraah laba nooc buu ahaayo noocna khiyaar baa ku yar jiraane noocna khiyaarba kuma lihidba oo maalan waxay leeyihiin yacni ruux iska tabar yaroo daciif ayaa inta la qaaday iska tabar yar inta lagu qabtay baa neef xoolo abo ama ri ama waxarbaa korka lagaaga dhuftay neefkii waaba dhintayba ma lagugu leey mise laguma lah hadda waa lagu soo qaaday adow niman xoog badan baa ku soo qabtay sidaasay kuugu wadan bay waxartii madaxa kaaga dhuftay bab waxartii naftaaba ka baxday yaa lagu leeyay waxartaa yaa adigan ku dhacay baa lagugu leeyay dembi ma lihiidoo mukrah baa tahay laakiin mubaashir baa tahay soo ma sidaas waa sidai fuqaha badan qabaan fuqaha badan say qabaan qaarna waxay leeyihiin wahuwa sawaab wahuwa sawaab biidn haddii uu ruuxa loo isticmaalo sidii aalad oo kale oo ikraah uu heerkaa gaadhsiisan yahay sidii dhagax la tuuroo kale uu ka dhigan yahayo mas-uuliyadii ma saarnee cidda soo tuurtay baa fuulaysaa xilku fuulaya xaaladda iyadaa waana ra'yi wajiih ah sheekh ibnu cuthaymiin caleh raxmatullah waxbuu ka tilmaamaya ayb waa inuu marka jiro ikraahaasi jiro allahumma ikraaha waxaan soo tilmaannay wax waxaa jira uusan ogola marnaba lagu bannaysan karin ikraaha waxaan lagu bannaysan karin baa jira muxuu yahay hal xaaladoo ijmaaca oo ah inaad ruux disho taas wey maanaa inaad ruux disho xataa haddii lagu soo qasbo waa kii shekhulislam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi weydiiyey iyo keyrkiiba ta lagu soo qasbo ciidan ah, iyo dagaal aadan raalli ka ahayn haddii lagu soo geliyo oo dagaalkii lagu geliyo adiga ha lagu dilo dad ha dilin soo ma xabadda kor isaga rid haddaad badbaaddona badbaaday haddii lagu dilona tagta laakiin waan isdifaacahay oo muxuu ahaay baashi dadkii baan yaan yaan muxuu ahaay ku laynhaya difaac baana ku jira maya soconayso waa haddii xataa lagu soo qasbo oo lafahaaga u yaabto oo lagu yidhahdo haddaad naga hadha waa ku dilaynaa goobta tag laakiin ninna ha dilin meel cidlaa isaga garaac xabadda un iska dhammay adigana ha kugu dhacdo ama soo badbaad leanna marnaba waxaan la ogolaanaynin naf baan dilayaa si tayda aan u badbaadiyo maya nafsu mar hadday macsuumo tahay waa taadoo kale wax farqiga uma dhexeeyo wixii kale oo dhan xataa gaalnimada ka weyn nafta gaalnimada ka weyn ikraah waa loo geli karaa laakiin maxay ku kala duwan yihin taasi waa xaq alle soo ma tanina waa xaq aadame xaq aadama hadday tahayna naftaada aad badbaadinayso iyo tan aad dilayso waa darar siman waddararu laa yuzaalu bimilihi baa qaacida ah dararka laguma zuuliyo mid la mid ah laakiin dararka maxaa lagu zuuliyaa bidararin akhaf darar isaga ka hooseeya oo ka yar baa lagu zuuliyaa maalan dararka zinadu waa ka fudud yahay dararka dilka soo saas ma wahaa kadaa waxyaalaha kale lagugu qasbayoo dhan nafta in lagu badbaadiyo dararka nafta diliddeeda ka laasimaya iyo dararka ka imaanaya muxaramaadkan inaad gasho haddii lagugu qasbo waxaa ka fudud dararka muxaramaadka oo nafta badbaadinteeda markaa yaa muhim ah laakiin naf kale ha lagu badbaadiyo dee dararkii mid la mida ah waay dararna laba dhiboo isla egna layskuma zuuliyo saas way qaacidadu macnaha ayib in kaana hadduu yahay weeye daakaas fii xaqi mawlaana mawlahanaga xaqiisa hadduu yahay waay hadduu mawlaheenna xaqeeda yahay ismigi iyo damaankuba waa wada dhacayaan shayga aad yani samaysay khaladkii wax itlaafkaad samaysay hadduu xaq alle ku saabsanyay ismiga iyo damaanadu waa wada dhacayaan sideedaba waxaa jirta laa talaazuma bayna alkhata'i waalismi cinda ahli الsunna waاljamaca gafka iyo dembiga talaasum kama dhexeeyo cinda ahli الsunna waاljamaca bal sida sheikhulislam ibnu taymiya aleyh raxmat ullah uu leeyahay yacni in talaasum laga dhexaysiiyo bayna alkhata'i waalismi waa madhab almuctasila haddaad tidhahdo kullu mukhطi'in aaim waa ra'yu lmuctasila waay wاsawaab waxa weeyaan khaطa'u yarfacu اlإثma saas manaa khaa marba hadduu dhaco ta'wiil baa kuu geeyey khata baa kuu geeyey nisyaan baa kuu geeyey imigii waa qaadaya ama xaq alla ha noqdo ama xaq aadama ha noqdo soo ma imiga markaan joogno xuquuqda oo dhan ismigu waa dhacaya laakiin damaano markaan joogno ayaan kala qaadaynaa xuquuqda hadduu xaq ilaaha yahay damaanadiina waa dhacaysa hadduu xaq aadama yahay damaanadii ma dhacayso marka farqigu waa damaanada ama xagga imiga haa baa hadduu yimaado ikraah yimaado nisyaan yimaado haa isaga meesha waa ka baxa hada bilahi towfiiq wsal allahuma wslm ala nabiyina mxamed wala ali w saxbi waslem